ma bacd waxaanu kusoo guda jiray risaaladii manhaju jamacat اlictisaam bilkitaabi wasunna waxay la tahay waa fadhigii afraad baynu ku jiraa waxaynu ka soo baxnay aliimaan wاlkufr waxaan jecelahay marka hore intaynaan baabka cusub bilaabin waxyaabo shubahaad ah ama bushiyo dadka qaarkood ay soo jeediyeen ayaa rabaa insha allah inaynu kelimaad ka nidhaahno markaynu ka hadlayno iimaanku sidii salafku ay u tacriifiyeen aliimaanu qowl wacamal wاlcamalu qismaani camalu اlqalbi wa camalu lisaan wاlqowl qismaani qowl اlqalbi wa qowl lisaan waataynu soo maray oo hadalkii uu lahaa ibnulqayim raxmatullaahi caleyh kitaabkiisa asalaa culimaduna ay u exaadaysay oo uu ka soo guuriyey ninka la yihaahdo alxaafid alxakami kitaabkiisa aclaamu sunat almanshuura cabdiladiif cabdiraxmaan ibn xasan qudhiisu cibaarada waa keenay marka waxaa weeyaan waa haddii afartaasi ay zuulaan iimaanka waa zuulay haddii qowl qalbiga la waado oo camalu qalbiga la waado oo camal lisaanka la waado oo camal jawaarix la waayo imaanku waa zuulay haddii la waado qawl qalbi camal qalbi haddii la waado qowlkuba ha joogo tasdiiqa iyo iyo rumaynta qofku haba jire oo rumayntaba ha taagnaatay mar haddii camal qalbigii la waayo ahlu sunna waxay ku ijmaacsan yihin maxay inaanay aana dee sugnayn iimaanka aanu murjiadaa diidan garagba waxay leeyihiin qoladan culimada ee lajnada qortay risaaladatan waxay aaminsan yihiin qofkii acmaashii jawaarixda aan waxbaba ka samaynin oo isagay suuragal u tahay adduunka ku noolaa zamano dheer noolaa inuu qofkaasu muslim yahay ay aaminsan yihiin ragba baa caynkaa leh arrintaasna waxaan filay inay tahay nooc iska maarata iftiraa oo kale ah ama qalad culimada laga sheegay ay tahay sababto ah hore tacriifka iimaanka ahlu sunnuhu waa waadix oo halkan waa ku cadyahay cibaaradan aimada laga soo qaatayna waa cibaara manhajka ahlu sunnaha waafaqsan oo hadalka weliba u watay inu soo yar moodayey hadalka u watay ee ibnulqayim isagu wuxuuba lahaa haddii camalulqalbigii lagu ijmaacay ahlusunna ay ku ijmaaceen in haddii la waado iimaankii la waayayo waxaan la inkiri karaynin salaadu ah camaluljawaarix kii ugu muhiimsanayd yana inu ku gaaloobayo oo markaa muxuu ka watay ya muxuu daliishanaya markaa hadalka oo dhan ya taarkusaarkood inu gaalyahay waad mafahanta soo ma masaladu horta halkaas ku quntataa culimadu marka hadda de hadalkay ka hadleen caynkaasa maxaa masaladaad u keeni waay waxay ku ilsaaminayaan culimada ninka hadlaya masale baciid ah oo dihnigooda marka aan kusoo dhacayn oo maxay ah nin bal horta yaaba sugi kara nin nool qof nool oo muslim ah labaatan sana soddon sano nool oo wax camala jawaarixda aan ka samayn ya ila wuxuu xadiidku alimaanu bidcun wa sabcuuna shucba aclaaha qowl laa ilaaha ila اllah wa adnaaha imaadat اladaa can اariiq marka camalka jawaarixdu waa juz ka mida iimaanka marka qof aan intaa midna samayn imaadat اladaa can اariiq jidka aan ka qaadin isagoo ilaahay darti u samaynaya oo weligii aan rukuucin oo sujuudin oo weligii sadaqa aan bixin waajib iyo sunnatoona aan la iman horta kaasee lagu heli kara horta waa baciidba marka in culimada lagu ilzaamiyo o la yidhaahdo waxaad qabtaan ninka caynkaasa inuu muslim yahay waa arrin aada u baciida soo waa ah. soo aragti ah. midda kale haddii la yihahdo xitaa moogtahay mar haddii camalqalbiga laga hadlay iyo qowlisaanka iyo jawaarixda inaad isna koobtaan bay ahayd haddii xitaa la yihahdo baab ilzaam la yidhahdana waxay ohan laazim lmadhabi laysa bimadhab laazim lmadhab ninkan hadalkiisan wax adigu aad is waxbaa ka dhalanaya haddii la eeg eego waxbaa ka imanaya dee madhabkiisii maa isaga lasu dliishada maha marka masaladu nisaaceedu asal ahaan waxa weeyaan waa qofka haddii hadda qofkii isagoo soo islaamay iminka uu tawxiidkii qabso ku dhinto islaamnimo ku dhintay waa suganta hadal mare oo rasuulku abu aalib waa kiila kelmadaa dheh laakiin waxaa hadalka taagan yahay qofkii aan isagu Eh, maxaan ku dhahdaa muddo dheer noolaa aan waxba samaynin waa misaal la keeno lakin waxaad moodaa say waaqicu noqoto adagtay lakin sida dhabta waa ma dukaan haduu jirayo oo la helaba hadduu jiro la helo dee qofkaas iimaan islama jiro waxaana meesha ka imanaya talaasum baa jira oo talaasum bayna aahir walbaatin oo qofka muslimka ah mar haddii uu iimaankii la helay oo camal qalbigii meesha joogo maxaa imanaya jawaarix baa daruur jiddan ya ina fi اljasad mudqa idaa salaxat salaxa اjasad kula waidaa fasadat marka waa baciidba in arrintaasi suba gasho hadday dhacdana dee iimaanka waa meeshu ka maqayn oo arrintaasi waa ijmaac dee camalku marka waxay qaarkood ku cabiraan jinsulcamal bay qaarkood yihahdaan aimada qaarkoodna waa diidan yihiin jinsulcamalka marka in camal un la helo daahirkiisa qofka kan oo wax ka dhacaan oo camalka imaaniga haddii kale wuxuu noqonaya qof aan camal samayni inaan qalbigiisa waxba ku jirinba ee meesha imanaysa imam shaafici waa kiila wa kana alijmaacu min aلصaxaabati wالtaabiciina waman bacdahum waman adraknaahum yaquul alimaanu qowlu wacamalu waniya laa yujziu waaxidu min aلثalaaثaةi ila biاlآkhar usul ictiqaad ahlusunna mujaladka shanaad safxadda sagaal boqol iyo konton ajur wuxuu leeyahy ina aliimaana macrifaة biاlqalbi tasdiiqa yaqiina waqowl biاllisaani wacamalu biاljawaarix laa yakunu mumina ila bihadihi الثalaaثة marka masalada laakiin ku saabsan mabaani alarbacana waynu soo sheegnay oo afarta marka tawxiidka laga yimaado salaada soonka xajka zakada khilaafka ah khilaafka ciddii ka tagtay mid ka mid a ama laba ka mid ah ama intaba ka wada tagtay khilaafkeedu waa khilaaf saaiqa irjaha laguma tilmaami karo ninkii aaminay ninkii intaa ka tagay inaanu ahayn inuu muslim yahay lama lama odhan karo waa murji waayu masaailka keenay ibnu taymiya quliisu kitaabkiisa imaamka ku qeexay waana masale soo gelaysa khilaafka maaragtay saaiqa soo gelaysa kaa intaan ku dhaafno waxaa jira nin la yidhaahdo maxamuud nuur ma edqanin ya xagu jooga aqarnaha waa lasla yaqaana waa takfirka imaamkooda sooma takfirka sheekooda isna wuxuu qoray risaalo yaroo ku magacaabay ama risaal lama odhan kare waa tacliiqaad yaryar oo safaxaad yar oo kooban ah radd taxriif can mabaadi'i diin اlxaniif ayuu ku magacaabay marka wuxuu rabaa inu idhaahdo ilaa toban masalo ayaan manhajka ictisaamka ku haystaa marka hore wuxuu tilmaamayaa manhajku uu ammaanaya wuxuu leeyahay Eh, nimankan marka daahirka la manhajkay qoreen waa saxiix laakiin waa iska waada masaakiinoo aada maaragtay iska badawaho eh, khiyaamo iyo waxay ku dhaceen eh, shabakadda gaalada oo marka dambe diintay ku burburinayaan bu waxay qorqoreeno waa ninaan maa taliyar badoostay waxa noocaas waa hadalkaan akhriyna wa aglabu annahum yarawna waxay arkeen aw taraa gaalibiyatahum ama haalibiyadu waxaad arkaysa ana madhabahum wamaa qararuuhu fii manhajihim saxiixun intaa wa garanta sooma waa saxiix buu yidhi waad arkaysaa iyana way og yihiin inay saxiix walaakinahum fi اlxaqiiqati waaqicuuna fii fakhi acdaaءi اddiin waqad saaruu libasaadatihim wa sadaajatihim min munafidii khuطaة اlcasri almudamirati liddiini min asaasi waa nima iska waada masaakiin oo shabakadii gaaladay ku dhaceen soo ma aragtid laakiin manhajku daahirkiisu waa mudan inu saxiix yahay waxaad mooddaa anu isma qalaynayo meel kalena meelo badan oo kalena wuxuu ku tilmaamaya wadadan inay gaalan yihiin shacabko dhan baynu gaalan yahay soomaaliba iyo dee muslimiinta waxaa caalamka caalam islami loo yaqaano oo maruu ka hadlayey nadwo ay ku qabteen doctoorka allah yarxamu doctor axmed iyo sheekh daahir iyo sheekh cabdiqaadir ufaan raxmatullahi caleyh oo ay kaga hadlayeen masaailka takfiirka iyo wixii ku saabsan magaalada qardho taarikh horay hayd annadwat uljaahira uu ku magacaabay waxyaaba soo qaatay waxaa ka mid ahaa nimankaasi waay waxay xusuusinayaan buu meeshay taagan yihiin dowrkii abujahal iyo abulahab doodii dhex martay nadr ibn xaari iyo raggii iyo ninkaa la yihahdo abujahal iyo abulahab iyo nimankii noocaas ahaa Eh, markii qur-aanka lagu dul akriyo odhanayay waqaaluu asaatiiru lwaliina katabahaa fahiya tumla calayhi bukratan wa asiila waa kuwaas macnaha waxa weeyaan markii laga hadlay shirkiya waxyaabahan xaraafka ah ama fikratan khawaarij laga hadlay baa wuxuu leeyay nimankani dowrkii abujahal iyo abulahab sidoodiibay diinta ula dagaalamayaan marka yani gaala maaha gaalo caadiya waa madaxdii ru'asaa alkufri wadalaal soo maaragti shacabka soomaalidana waynu ka hadli doonaa qodobaday ka mid tahay uu sheegado ta u dambeeya qodobadaynu sheegi doonaa wاlmadhab اlxaq الshacb الsoomaali yushriku biاllah wayaxtaaju ilى muwaajahati kamuwaajahati الrusul liaqwaami اmushrikiin sare soo ma waa shacab gaalo ah oo u baahan sidii rusushu ay ummadahooda u waajiheen in loo waajiho nimankan gaalada ah ee soomaalida saasuu aaminsanya wuxuu idhi samajiijiidiyo saqartiraysho kala daa wadaaddadan manhajkoodu waa saxan yahay waa fiican yahy lakin waa niman xoogaa gaaladu yar dhoobdhoobayso iyo iyaga iyo shacabkoodu waa gaalo wax isqabanay ma waaas ya waaas kus waa sheegay marka waxa weeyaan waa muhim in la fahmo usuusha khawaarijta ile moogtay had iyo goor ninkan nimankan murankooda iyo waxay qorqorayaan in la fahmo waa muhim ee usuusha khawaarijta waxaa ka mid ah hadiyo gooraanee dadka culimada ah aimatulhuda ee dadka diinta u sheegaya ee wax saxaya inay gaalaysiiyaan oo saaxada ka saaraan waa dhaqanka khawaarijta xuley ibnu taymiya raxmatullahi caleyh mujaladka fataawada sideed iyo labaatan safxadda afar boqol todobiyo sagaashan fa haaulaai aslu dalaalihim ictiqaaduhum fii aimati اlhuda wa jamaacati اlmuslimiina anahum khaarijuuna can اlcadli wa anahum daaluuna wa hada maأkhadu اlkhaarijiina can الsuna so waadix maaha yani ictiqaadkoodu waxaa weeyaan inay a'immada wanaagsan iyo dadka xaqa ku taagan inay yidhaahdaan cadaaladdi bay ka baxsan yihin iyo diintii waana lunsan yihiin waa marka meesha ay taagan yihiin ee laga bilaabo hadalku ka bilowdo waxyaabaha la yaabkee nimankan iyo khawaarijta ka dhexeeya waxaad goor ay kitaabada ku qoraan khawaarijtu waa nimanka ku gaalaysiin jiray maxay dunuubta wax ku gaalaysiin jireen waa jiraan dunuubta wax ku gaalaysiin jireen laakiin waxaa kaloo jira <coughs> inay ku gaalaysiin jireen meeshay joogaan oo nidaamka meesha ka jira ee dowladda meesha haysata imaamku haddii uu daldamo oo ay ku xukumaan gaalnimo ku xukumaan shacabkuna waa gaalo si nimanka bhstlia waxay odhan jireen eh, idaa kafara alimaamu kafarat iraciyatu imaamku hadduu gaaloobo raciyadiina way gaalowday soma aragti oo taa markaa macnaheedu waxa weeyaan daartu waa daaru shirki bay leeyihin bhstiyadu marka qayb ka mida weeye nimanka maxay layihahdo ya khawaarijta marka waxay leeyihin addaaru daaru shirk wa ahluha jamiica daartan iyo wadanka ninkan madaxda ka yahay waa daar shirki ah ehelka degayna waa gaalo marka ma banaana qof aad garanaysa mooyaane qof kale inaad ku dabadkuto macnaha horta garta marka nimankani saasay aaminsan yihiin waxay leeyihiin waa aniga maalin idiin sheegay maan waa wada hadalay oan ku yiri haddii nin weysaystay oo aad aragto markay kugu dambayso gaal buu yidhi muxuu gaalaysiinayaa dee daarud ku jiro meesha daaru ku fiya waa su'aal baynu isweydiin karaa qofkan islaamnimadiisa mashruud baa ka mid ah me haddaad tagto haddaad meel istaagto gaala joogto meesha madax hadday ka tahay gaaladu ama ad dhulkaa dhex mara ku dhex nooshahay gaal baad noqonaysaa ma ka mid tahay ya maya daliil baa laga hara marka waxaa ah marka u horeysaa innaga waxaynu soo sheegnay qofku muxuu islaamku noqdaa baynu soo sheegnay waxaa ijmaacaynu soo sheegnay adiladii axaadiidi rasuulka ama qofkan nudqi iyo towxiid buu ku dhawaan ka muuqda ama camal daahir ah oo camalka islaamka ka muuqda ama tabciya oo e, waaba ku dhashay oo dee aabiya hooyada islaama <coughs> arrimaaso dhan arrima dee laisla wadagsoon yahay oo la ogyahay lakiin waxyaabaha qariibka waxa wey iyagu waxay aaminsan yihin oo leeyihin kelimatu tawxiid ninkii waaniga ahaa ee aan risaalada rumayna way anfacaysaa bal qaraa'ibkan kuu sheegayaa ninkii muslimka ahaa ee ilaahay rumaysan ee rasuulka rumaysan ee bacdimada rumaysan ee qur-aanka akhriyay ee tukanay cibaadaysanayana waxay kelimada tawxiid anfici mayso soo ma arrintani markaa adilo badan bay leedahay marka in rasuulku wax fara badan buu sheegay oo mar kasta aad u baahanta in lagu celiyo fii saxix muslim waxaa ku sugan anas ibn malik maxamuud ibn rabiic baa wuxuu weydiinaya cutbaan ibn malik saxaabadu waxay dhaqan u lahaayeen rasuulka intay u yeedhaan in rasuulka ilaahdo noo kaado guriga noogu tuko si meel ay habeenkii salaatuleylka iyo duxaada ay markay tukanayaan ay ugu cibaadaystaan marka war rasuulka u yeedhay bal nooga sheegay qisada siday dhacday rasuulku waa noo yimi waxaa la isweydiinay in laodhan jiray malik ibnu ninkii laga hadlo waxay idhahdeen kaasi waa munaafiqo kaalama hayo waxba ku hadleen rasuulku markuu salaada ka baxay wuxuu yidhi alaysa yashhadu an laa ilaaha ila allah wa annii rasuul war miyaanu qirayn tawxiidka qaaluu inahu yaquulu dalik wamaa huwa fii qalbihi afku kale yahay ninkan munaafiqiintu la socdaado waa kama dhibha laa yashhadu axadun an laa ilaaha ila allah wa annii rasuul lah fayadkhulu الnaar aw tudcimuhu yani qof tawxiid ku dhawaaqa ma jiro oo naarta geliya amay cunaysaaba manaa dee ahlkubaarku waa gelayaane dee naar khuluud ah oo aan weligii kusoo baxay anas baa wuxuu le faacjabanii hada alxadiiu markaasaan wiilkayga waxaan ku ui uktub alquraan iyo qur xadiidka inay isku dhaqan yihin waxad ku garanaysaa qoladaha hore khawaarijta hadda kuwan di marka waxay kuleeyihin weligaaba tawxiidkaad sheegayso anfici maayo oo waxyaaba ay iska sheeg sheegayaan shirki baa jiro oo dadka horeba shirki adumada daaway dadka mada ka horaya shirki kudhex ugu jooga shirku waxaasay shubayaan waxaan odhanayaa eh, waxaad arkaysa axaadiida rasuulka tabrani fi mucjab alkabiir eh, nin loodhan jiray saxaabiga cubaadata ibni qurs alleyfi duulaan buu qaaday aduu gaaladii wuxuu ahaa raggii dagaalamayey wuxuu yihi dagaalkii waan ka soo noqday mar aan soo laabtay waxaan soo maray meel ahwaas la yidhaahdo markaasaan aadaan maqlay buui markaasaan baryakan jamc masaajidka adiiba ka tukanay jamcan kusoo leexday mise meesha tan waxaaba joogtay niman azaariqaba masaajid kale azaariqadu mataqaanaa maxaa waa khawaarijta oyay raacsan yihin naafi azraq ah, naafi azraq markaas wuu ku yidhaha maa jaaa bika yaa caduw allah war cadow ilaahdow maxaa meesha ku keenay faqaala maa antum ikhwaanii walaalahay ma idinaan ahayn qaaluu anta ahu shayaan lanaqtulannaka hayaan waalkada waa ku dilaynaa qaala markaas wuxuu yidhi amaa tardawna minii bimaa radya bihi rasuul اlahi sal l slam igaga raali noqonaynin wixii rasuulkii muxamed ahaa igaga raali noqday markaas waxay dhahdeen waayu shayin radya bika bihi minka muxuu kaga raali noqday qaala ataytu wa ana kaafir anoo gaala baan u imi fashahidtu an laa ilaaha ila allah wa anahu rasuul fakhallaa canii sabiili faakhaduuhu faqataluu intay qaadan bay dileen warba saxaabi soo jihaaday oo maxaan ku dhahdaa salaadii kusoo daqabeen marka tukay tuka yidhi kuwani hadda waaad moodaysaa inay kubixin lahaayeen hadda naf bayna ku hayne umadonaba kumaadi lahayn ya weli waan isku waan isku aadanayn markaa salaadii iyo cibaadadii uu kusoo aaday ee ilaahay la tuko tawxiidku ku dhawaaqi waa rasuulku wixii ku badbaadiyey oo tawxiidka ah maydinaan maanta intaa ii ogolayn oo idinkugu badbaadinayn kawbay ka siiyeen kuwani hadda waxaa axaadiis la sheegayo ama tawxiid laga dhawaaqayo ummadaas ma itiraafsanaa marka wa aari male saas u meeraysanaya sida jecadulaanka isku meeraysanaya waaan marba adilada bay ka daba wargaadaysanaya waxaa ka mid a oo tusaale u ah nooca wax lagu takfiirinaya ninku inuu daar daaru shirki la yihahdo ay magacowdeen ama kan ninka meesha haystaaba sharciga aan ku xukumayn intay gaalayseen hadda iyagu wae kuwani waa gaalo sharcadu wax kuma xukum markay gaaloobeen dadka waa la gaaloobeen oo dabeheesyado kale weeraay buudi marka waxaan leenahay oo qur-aanku wuxuu sugayaa dad dhulkii gaalada degan oo aan soo hijroonin inay muslim yihiin waxoogaa hiilkii uu nusrada ayay waayeen ina aladiina aamanuu wahaajaruu wajaahaduu biamwaalihim waanfusihim fii sabiili اllah wاladiina aawow wanasaruu ulaaئika bacduhum awliyaau bacd wاladiina aamanuu iimaanka loo qiraya walam yuhaajiruu maa lakum min wilaayati min shay xataa yuhaajiru marka islaamnimadii iimaanka loo qariy lakin waaa meeshu ka maqan waxoogaa nusadii mar haday ku dhexjiyaan agga soo maaragti ilaahay wuxuu u gallad sheeganayaa ee saxaabada maalintuu xudaybiya inuu kala ilaaliyey gaalada muslimiin dagaal dhex maro iyadoo la ilaalinayo ay ka mid ahayd waxyaabaha dee maniga ah inaynaan laynin dad muslimiin ah oo degan maka jooga si kuwaa loo badbaadiyo marka muslimiin maka joogta oo daaru kufri ah baa qur-aanku sugaya hum aladiina kafaruu wasaduukum can ilmasjid اxaraam wاlhadya mackuufan an yabluga maxila walowlaa rijaalu muminuun wanisaau muminaat <coughs> lam taawuhum an tusiibakum eh, lam taawuhum ya lam taclamuuhum an taawuhum fatusiibakum minhu macaratun bikayri cilm liyudkil allahu fii raxmati man yashaa marka dee dadkaas walidaalika low tasayaru lacadabna aladiina kafaruu min cadabihim waa logu mana sheegtay waxaa rasuulku ka warramayaa oo ku tukanayaa asxama najaashi oo dal gaala madax ka ah. dal gaala isagaa madaxdii ah inoo soo noqon doontaa markaynu ka hadli doono xunkana wuu taaban doonaa waynu ka hadli marka wuxuu yihi maalintuu dhintay baxa salluu calaa akhin lakum maata bikayri ardikum nin walaalkiina oo dhintay oo dhulkiina meeaynu ku dhintay u baxa oo ku tukada maxaa lagu tukanayaa waa nin muslim ah oo dalgaala ku nool isaguna madax ka yowle meesha ya baa lagu tukanaya marka waxaa meesha taallaa wax talaasumi kama dhaxeeyo dadkan madaxda ah inay xukunka ka tagaan shareecadii hadday doonaan magaalnimaa lagu xukumo iyo shacabka ku hoos nool wax talaasum oo haddii ninkan madaxdii uu maaragtay xukunba la saaro gaalnimo ah oo diinta ka baxay shacabkii baa gaaloobay wax waarida maaha daliilka dagale muxuu yahay xaydka rasuulka salawatu llahi waslaa tanqidunna cura alislaami curwa curwa fakulama intaqadat curwatun tashabbaha annaasu bilatii taliiha fa awaluhuna naqdan alxukmu waakhiruhuna asalaa xadidkaa abraani iyo axmed baa wariyey xaakim waa saxii yeelay bayhaqi fii majmaci zawaaid wuxuu le rijaal rijaalu saxiix sheikhu albani tarkiib tarib ku saxii yeelay oo xadiidku wuxuu macaanowya bada alislaamu hariiban wa sayacuudu hariiban marka wuxuu yidhi islaamku wuxuu u burburi doonaa nuqsaantu u dhici doontaa yani meelihii waaweynaa curcura macnaha wey meelihii qabsanaya xarkii waaweynaa marka midba mid ay raaci doonta waxaa una horeyn doonta waxaa meesha buraya xukunkii waana de waaqi hadda muuqda haadii tabiqi hareecada waa xadiidku waxaad moodaa inuu yahay maaragtay min calaami nubuwa oo shareecadii isku xukunkeedii maanta saaro ka maqanta waxyarbaa meelaha qaar ku jirta waad mootaa tabiiqi shareecada soo maaragtay waxaana u dambayn doonta salaadda baa rasuulku yidhi uu ka warramay salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxaa ka mid a rasuulku inuu leeyahay xadiidka fi saxiix muslim satakunu umaraaun fatarifuuna watunkiruun faman carafa faqad baria riwaayad kale waay faman faman kariha faqad baria faman kariha faqad baria waman ankara salima walaakin man radya wataabac qaaluu afalaa nuqaatiluhum qaal laa maa saluu xadiiku marka wuxuu tilmaamayaa niman madaxa oo eh, xumayna iman doonaan qofkii markaa karaahiyeysta waa maraaxishii waxa lagu sixi jiro man raamikum munkara faradwaydi biyadi qalbi bay soo gelaysaa marka qofkii eh, awood waa markaa de wa qaban kari waa laakiin eh, karaahiyeysta wa kan uu beri buu yahay qofkii inkirana waa nabad gale laakiin man radya wataaba laakiin qofka raaca ee eh, ku raalli ah ee waxaan raaca u wato ninkaasaa de marka halis ku jira way shucuubtan hadda islaamka gacmo wax ugu jirin oo intaa qayl warshadiintaa la isku xukumo war qaanuunka ibada hala bedelo adna ad dhex fadhido maxaa adiga adiga maxaa ku gaara waa isagana isagana gaal ka dhigay oo aad u leedahay gaaladu la socdaa aduguna ad u dhex jiiftaa waxyaaba qarabka ka midta mogta nimankan takfiirka ah dadkii bay dhex joogaan way dhex socdaan ku dhex nool waana gaalay kuleeyin xukunkani waa shacabkuna waa shacabku waa gaal muslimaana kuleeyihin midda kale waxaa la yaaba adeer tawxiidkan kuu soo dusay soomaali baa tama ka shacabka somalida o dhan waa gaalo tawxiidkan kuu soo dusay ila shacabkan baad ka dhalatay culimadaydiina waad waad waad gaalaysiisay tawxiidkan gaarkeed ee kuu soo dusay diintan saxa ah xaggay kaaga tima adiga bal meeshi kaga soo dustay baladeer noo irti noo tilmaamo hulka yara kaa soo gashay xagay soo gashay ya marka waa iska mogtahay hawa nafsi bay noqonaysa sheekh islam ibnu taymiya raxmat kitaabkiisa masaail maardiiniya wuxuu leeyahay wa tacrifuuna ana kaiira min albilaad وتعرفون أن كثيرا من البلاد الإسلامية قد حكمت بالكفر كالأندلس ومصر من قبل العبيديين وماردين والعراق من قبل التتار والشرق الإسلامي كله ولم يحكم أهل الإسلام قط على أن الشعوب بمجرد سقوط الدولة المسلمة الحاكمة عليهم قد كفرت وأن الناس قد خرجوا من الإسلام بهذا وأن آدوا عقية بذلكاس حول عالم كإسلامك هجموين بدل ما صومري oo xukunkii islamka waxna baa lagu xukumay andalus baa la qabsaday masr baa niman cubaydiin la gaala ah baa qabsaday maardiin tataarkioo gaalaba qabsaday cid tiri shucuubtaas dalkaa dalkaa gaaladii qabsadeen baa gaala ah wax sheega ma jiro oo shucuubta gaalooda ah wax jira ma jiraan waa soo horay xaggaad ka keenaysaa markaa shacabkan aad la daba taagantahay gaalnimada oo aad leedahay xunkun bay ku jiraanoo sida maaragtay de khawaarijta hore marka nimanku waa manhajku waa manhajkii uun khawaarijta way haddaynu u nimaadno masalada koowaad uu hadda ka hadlay wuxuu leeyahay waxaa la yahay aliqraar walictiraaf waxay ictiraafeen buu yihi alkufru ضid اliimaan markay kufrigu waa iimaanku ka soo horjeeda ay yidhaahdeen baa haddana way isburiyeen tanaaqud bay isku dhacdo nimankii yidhi kufriga wuxuu ka soo horjeedaa iimaanka iimaanka kufrigaa ka soo horjeedaa isburiyo waxay yidhahdeen wanara ana asaxiixa الصحيح من أقوال أهل العلم هو العذر بالجهل في أسول الدين وفروعه جهلga in lagu cudurdaarayo asalka diinta iyo furuucdaba baanu arkaynaa bay idhahdeen isburiyadde markaa madhabka saxina waxaa wey qofku hadduu gaal ku dhac waa gaal waa gaal masalada wajuh baynu kaga jawaabaynaa horta wejka koowaad waynu ka soo hadalnay islaamka muxuu ku sugmaa qofka islamka muxuu ku sugmaya waa soo hadal wejka labaad yajibu tafriiqu bayna almuslim walkaafir fi masaa'il cudri waxaa waajiba ah in la kala sooco masaa'ilka cudurdaarka waxaa la yidhaahdo qofka gaalka iyo qofka muslimka ah oo iyagu marka hadda midho barda duuduub baa lagu liqaabay taagan yihiinoo waxoo dhan isla gaalo ka sar waa manhajka khawaarij ku socdaa annagu kaanu wadaana waa manhajka ahlu waxaa lagu kala baxaana waa daliil daliilkana slafku say ufaheen baa rabaa in loo fahmo haddii aan waxaa laysku hayo maraaji loo celin oo kutubtii salafka loo celin oo adilada loo celin alkitaab wasunna oo salaf haddaan loo celin masaailka waa lasku waa laisku bashanaya iyo raggaad nala aaminsantihiin oo ibnu taymiya iyo ibnuqayim iyo raggaas intaa wa kasoo daliishanaya haddana markaad keenta aqwaashooda dee kuduxumayso meel ba wax ka dhaafaya marka horta waxaa kow ka ah gaalka iyo ninka la yihahdo muslimku qofka muslimka ahi farqi baa udhaxeeya baabul cudur marka laga hadlay baabkiis oo dee ninkii muslimka ahaana shareecadii baa kala qaybisadoo qofka muslimka diinta soo galay hadduu shay naaqida ku dhaco in loo baahan yahay xujada in lagu oogo oo naaqidka ku dhacay loo eegayo xujadiima ku quntamaysa kuma qubin <coughs> oo shuruudii in la helay iyo sheegi jira bawaaricii waaye <coughs> gaal kale waxaaso dhan loo eegi maayo ninkaa yahuudiga iyo ninka kiristaanka ninka waxaas cidi muxuu yihi ibnu taymiya raxmatullah alayh fataawada mujadka labiyo tobnaad safxadda afar boqol lix iyo sagaashan oo majmuuca kitaabkaas wuxuu yidhi waqad habata bilkitaabi waالsunna واlijmac ana man balagathu risaalaة الnabiyi sal اه alay slam falam yumin bihi fahuwa kafir laa yuqbal minhu الاctidaar biاlijtihaadi liظuhuuri adilaة الrisaala وaclaama النabuwة wlأna اlcudra bاlkhaطأi xukm sharciy fakama ana liلdunuubi tanqasim ilى kabaa'ir وصغاa'ir wاlwaajibaat tanqasim ilى arkaani waajibaat fakadalika alkhaطأu yanqasimu ilى makfuuri wغayr makfuur wالnusuuصu inama أwjabat rafca اlmu'aakhada lihadihi اlumma markuu sheegay kitaabka iyo sunna ijmaacu inaan gaalkii wax cudurdaar la siinay ila xujada soo gaadhaya hadduu rumayn waayo ayaa wuxuu tilmaamayaa nusuusta inay kala qaybsadoo shacab mujtamacan islaamiga iyaga wixii khadce ka dhaca loo qaba hadal dheer buu sheegaya in iyaga loo qabanay u baahan tahay in siyaaba loo eego oo cudurdaar iyo maxaa ku dhacayo arrintaasna adilo badan bay leedahay aad fara badan dhanka haddaad ka eegto aayaadka qur-aanka ah daahirka nusuustu way kutusinaysaa waa la kala farqinayaa qofkii muslimka qofki gaalka markaas wuxuu leeyahay afanajcalu lmuslimiina kalmujrimiin maa lakum atakumuun marka waa aahir aan muslim iyo gaalo aan isku mid ibn xasm aahir maxalla wuxuu kule majdka tobnaad safxad la boqol todobiy labaatan fawajaba yaqiina ana almuslima laysa kalkaafiri fii shayin aslaa walaa yusaawihi fii shay faida huwa kadalik fabaطilu an yukaafia damhu bidamih aw cudwihi bicudwi ila akhirih muslim kaafir lama midna meel saasna dhowtataa dhiiggiisa iyo haddii aan isku qiim ahayn oo isku shaqo lahayn meel ay waxaa ka mid am najcalu ladiina aamanuu camilu saaliaati kalmufsidiina fi lardi am najcalu muttaqiina kalfujaar qofka muslimka ah gaal la haleeshiin maayo si aymo fara badan ay taabanayaan mar kastaba lama haleeshiin karo oo inaad qofkii muslimkaa xun gaal haleeshiiso sax maa ibn am wuxuu leeyahy dura adduratu ibn xasam afar boqol kb afartan wa man kaana min gayri ahli islaami min nasraaniyin aw yahuudiyin aw majuusiyin aw saa'ir milal أو الbaطiنية القائلة بإلahiyaة إنسان من الناس أو نبوة أحد من الناس بغyr رsuل الlahi صلى اه عليه وسلم فlا يعذروna بتأويiل أصلا bal hm كفاar مشhركوna عalى كuلi xاal gaalada ama kristan ha haado ama yahuudi ha haado ama dabcaabud ha haado ama baطini ha haado qofka hebel baa ilaha aaminsan waxaasoo dhani wax cudurdaar oo jahli iyo cudurdaar la siinaya midna ma jirto way asalkiisba de gaal markaa diintu ka baxtaas waxaa kaloo meesha aynu haynaa tawaatur ku haynaa rasuulku cudurdaar inuu siiyey dadkii ku dhacay mukhaalafada mukhaalafada ku dhacay sida qisadii daato anwaad aynu soo maray sida xadiidkii ninkii ya xayskii mucaad waa jiray sida ninkii qudhiis isgubay maxaa yidhi haddaan eh, dhinto waa darsiga u ahaa somalit waxaas oo dhan laakiin meel yahuud iyo nasaara jahli loogu cudurdaaray ma jiro saa dareed isagu soo daliishanaya o dhamme dee ka hadlaysaa m maaragtay hanagu soo xashirin baabka aayad badan buu keerhayaayo dee gaalada aan cudurdaar lahayn de waa kula qabnaa lakin de anu ku amanihinta adeer ya ad soma oo ohanaya marka qaarkood aada ugu wareeray mogta waaa qasib wuu ka odhanaya waxay ka odhanayaan sideeg mar waxaad tihahdeen kufru abar iyo iimaanku meel kuma kulmaan haddana waxaa leedihin jahli baa lagu culdaaday sidee baa gaalnimo iyo iimaanba meel isugu yimi ishkaalkaasu keenaya mugta hadduu in yar fakaro adilada oo dee maskax fiican ku eego wuu baraarugi lahaa maala hadda marka ilahay quraankiisa ku leeyahay ilaa man ukriha wa qalbuhu muطmainu biliimaan maxay tahay macnaheedu qof la khasbay hadda maala qorwint soo qataad afsaar baa afka lagu saabsaar ilaahay cay haddii kale wa kugu tirinaya markaasaad cayda ilahay oo la caaya maxay tahay cunkeedu waa gaalnimo haddana naska qur-aanka wuxuu sheegayaa dee adigoo caado kufriga ku dhacay maanic baa meeshii yaalla maanica maxaa la yihahdaa ya maaniculkraah waa intaa un difahnad intaa waxba marka ninka kani maanicu noocan waa ikraah nin saxaabada ka mida ah, nin muslimiinta ka mid ah, rasul ka sheekeeyey ba haysaan <coughs> meel bahagooya isagoo maraya ba maxaa ka lumay ratigii ku sitay sahayga iyo cunna waa ku sitay baa ka lumtay markaasuu markii dambaa ratigii dul yimi faraxii wuxuu rasuulku ui akhطaأa min shidaة الfarac allaahuma anta cabdii wa ana rabuk buui intuu aada u farxay ayaa wuxuu ducay u yihahda ilaahayow waxaa tahay rabbigay baa ta ana addoonkaagii baana markaasu wuxuu ilaahayow addoonkaygii baa ta ana baana soo maa saas ilaahay waa addoonkaygi bal ka waa gaal soo laakiin ninka de ku hadala maaa loogu maxaa loogu e, cudaarayaa maanic baa yaalla maanicu leesh alkhaa maanicu lkhaa carab carabkaa boobay carabka meel kale iska aaday asad ma ahayn waayo camdigu waa min shuruudu ka mid yahay marka khaani waxaw waa shay maanica hadduu qofku wa ka dhacaan oo dee rufca can mati alkhaa wanisyaan mastubru aley culimada uu nala ogol yahay masaa'ilkan jahliga way ka hadlayaan oo ay tilmaamayaan jahligu masaa'il caqiida in lagu curdaaray qofki aqwaasha culimada in la jimciyana waa muhim oo meesha ay ku caddeeyeen aan jahli lagu curdaarayna waa meel xujada ay caddaatay oo qofkan dee jahl iska dul fadhi maahe hadday caddaatay oo xujadii ku ogantay dee jahl baan yuururaya laga dhegeysan maayo meesha ay tilmaamayaan le jahl waa isku cudaanaya wadadan de xujada ku qulmo macno intaas wey marka wuxuu leeyahay sheekhu islam ibn taymiya su'aal la weydiiyey <coughs> waxaa la weydiiyey kuwa ilahay keyrkii baryaya ee xabaala ku gowracaya ee awliyada baryaya ee ambiyada baryaya ee xaadu bay ku arkaato baryaya nooga warran baa la leeyahy soo ma garan markaasuu jawaabtaas ku bixinaya wuxuu leeyahay wuxuu yidhi alxamdu lilaahi rabb اlcaalamiin man istagaaa bimayitin aw gaa'ibin min albashar bxayثu yadcuu fi الshadaa'id wاlkurubaat wayطlubu minhu qadaء اxawaa'ij yani waad iska fahmaysaan qofkaa meydka baryaya ee ka maqan ka maan hebelow u yeedhaya xaaladu markay adkaato in daniisa u qumiyo yaa sayid الsheekh fulan ana fii jiwaarik aw yaquulu cinda hujuum اcaduwi ale marka weer lagu soo qaado yaa sayidii fulan yastakiiu bi gargaarsanaya hebelow awliya alle adeeg shee abdiqaadirow uu yeedhayo aw yaquulu dalika cinda maradihi wa faqri ama markuu xanuunsanayo awliya allahi xanuunka iga qaad wغayr dalika min xaajaati faina hada daal jaahilu mushriku caasi lilahi tacala biitifaaq اmuslimiin kaasi marka horta waa nin lumay waana jaahil waana mushrik ilahayna waa biitifaq muslimin fainahum mutafiquuna waxay isku waafaqsayen muslimiintu calى ana اlmayita laa yudcى walaa yuطlb minhu shay sawaء kaana maytan sawaء kaana nabiya aw shayka aw gayra dalik qof dhintayna waba la weydiisay ama nebi ha noqdo ama sheekh ha noqdo wax kale ha noqdee wa hada shirku ida qaamat cala اlinsaani اlxujaةu fiihi walam yantahi wajaba qatluhu kaatli amaalihim almushrikiin walam yudfan fii maqaabir muslimiin walam yusala calayh haddii xujada lagu oogo oo loo bayaamiyo uu kusii adkaysto waa la dilayaa xabaalaha islaamkan lagu asmaayo waxa weeyaan laguna tukan maayo maxaa ku xiga waama ida kaana jaahila halka u fiirsa hadaba waama ida kaana jaahila lam yablughu lcilmu walam yacrif xaqiiqata shirki aladii qaatala calayhi nabiyu mushrikiin qofkaasi hadduu jaahil yahay oo cilmigii aanu soo gaadhin oo shirkiga xaqiidiis baanu garanayn wadaad baa u laqimay salaada iyo soonka waxaasna baray awliyadana waa la iska baryaa oo dii rasuulka inoo sheegay waxbaa mogtay wadaadkiisa wax u akriyay oo waxaas ku dhegan yahay aduu nebigana waa la baryaa rasuulkana waa waxaas loo sheegay mana garan shirkigii la soo diray ee rasuulku mushrikiinta kula dagaalamay fa innahu laa yuxkam bikufrihi midba waa ku yidhi orta magaalada konton sanadood meeshan nugaa aaggan wii dalkii joogay konton sanadood ka hor ama lixdan ba taarikh baa qabtay wax soo gaadhayba aana jirin nimankaa suufiyada ah ilahay keyrka hala barya mooy wax kale soo gaadhay oo tawxiidka ee saaxiba aan ku dadkan ninkii intuu u laqimay ninkaa wadaadka ee salaada baray ee soonka baray xajka baray saas yeela oo salaada tuko salaada tukada saas yeela awgeedana waa la baryaa xabaarana waa la dawaafaa intaa ay isku dhegan tahay oo xayn adhigi xoogaa meesha baadiha ku haysta oo isagoo ciyaysanaysay ku dhinto la dardaarmayo oo dadkiisa salaada tukada ilaahay ka baqa ah, xisaabbaa jirta aakhiraa jirta isku duubnaad caynkan ninkaasi ka war saa ku dhintay agaal buuda waaya ninka kani ma wuxuu ku khasbanaa meelaha adduunka caalamku tawxiidka iyo xaygada dhabta ee maaragtay yani eh, masaailkan aldan yani eh, mukalafma wuuu ku haa ah ninkaasi baad leedahay inuu fahmo maana takliif maa laa yutaaqi mayaa noqon karin in qofkaad ku kalifayso waxaanu sida awood u lahayn ninkan sheekhiisi u yimi iyo ciddii wax soo gaadhsiisay intaasay u sheegtay xitaa waxa laga yaba xajka ma aanu gaadhinoo wax xajka gaadhsiiy aanu haysan ya culimana u haystaa intaasuu ma intaasuu mukalaf ku ahaa mise ya tasu ku ogaan karda hadee wata agee yaa u sheegaya marka waad yaabaysaa dadkan maarata marka waad leedahay qiimaha dacwaddan waad garanaysaa adoo dadkana meel fog baa laga soo qabtay laga soo qabtay laakiin qofku jahligu yaa naga qaldin wuuu yidhi wuxuu yidhi fainahu laa yuxkam bikufrihi walaa siyamaa waqad kaura hada shirku fi lmuntasibiina ila lislaam shirkaas weliba ku badan yahay buu ihi kuwa nisba sheeganee islaamka markaa waa lagu curdaaray waman ictaqada haddaan ku socday hadal waman ictaqada mila hada qurbatan wa طaacatan wa huwa bacda qiyaami اxujati kaafirun marka xujada lagu ogo loo bayaamiyo warku caddaado uu banaan kusoo dhaco hadduu kusii dheganaado kaafirnimadiisa lagu qaada waa jaamic masaa'il waad ka dhigay mujalladka saddexaad safxadda boqol shan iyo afartan ilaa boqol koob iyo konton daaru caalim fawaaid abubakr ibn carabi wuxuu leeyay faljaahilu wاlmukhطiu min hadihi اlumma walow camila min alkufri wاshirki maa yakunu saaxibu bishirkan aw kaafiran yani qofka jaahilka ama qofka gafey ee khata ku dhace ummaddan ka mid ah haba sameeyo kufriga shirkiga <coughs> shay hadduu saaxiibkiisa ka saariyo diinta fainahu yucdaru biاljahli wاlkhaطi xataa tatabayana lahu اlxujatu alati yakfur taarikuha bayaana waadixan hadal cad wey kitaabka maxaasin taawiil lijamaal diin اqasimi aayadda suuratu الnisa sideed afartan mufasiraya waxaa ka mid ah shekh maxamed bin cabdiwahaab oo meelo badan kusoo guurinaya cululdaarkaas waxay ku bushiyeen oo yidhaahdeen waxaad aaminsan tahay daartaad degan tahay ninkaan usoo hijroonini inuu gaal yahay arrimaas ku jawaabay sheekhu markaas wuxuu yidhi waidaa kunaa laa nukafiru man cabada asanam alladii calaa cabdiqaadir wasanam alladii calaa qabri axmed albadawi wa liajli jahlihim wacadami man yunabihuhum fakayfa nukafiru man lam yushrik biاllahi ida lam yuhaajir ilayna aw lam yakfur wayuqaatil subxaanaka hada buhtaan caiim ya hadal cad wey mogta kuwa xabaalaad dul fadhiyaan badawi iyo masrab ku yaala cabdiqaadir jilaan oo ciraaqa iyo dul fadhiyaan kuwaasaanu gaalaysiin weyne jahli ay ku jiraan iyo cid waxu shogtaan ahayn sababtood baanu gaalaysiin weyne see baanu gaalaysiinaynaa ninaan shirka baa ku dhicin so aan noo imanin saan u gaalaysiin karnaa ya marka yani waa buhtaan bu iftira marka arrimahaas waxay u baahan tahay in lagu baraarugo insha alla masaailka kalena mid baynu soo qaadi doonaa <coughs> baabu maa albaabu shaahid soo maaha alqadaau wاlqadaru waa iska dulmanayda qadiya qadarka waa garanaysaan baabu alqada walqadar wanuuminu biاlqadari khayrihi wa sharihi min allahi tacaala waana maa shaaa allahu kaana wamaa lam yashaa walaa xawla walaa quwata ila billaah waxaan rumaynaynaa qadarka kiisa khayrka ah iyo kiisa sharka waxa dhacaya unka kan shar iyo khayrba agga alle ka yimaadeen wixii ilaahay doono wa ahaadaan waxa ilahay doona ahaan maayaan walaa xawla walaa quwata ila billaah xeelad aanu kaga baxno dunuubta iyo macaasida ma haysanaa ilahay haddaan noo fudin quwo iyo awood aanu daacada ku xagsano iyo khayrka iyo wanaag kaga shaqayno haddaan agga rabbi aynaan ka helin maaragtay cawna iyo taageer xaggiisa aynaan ka helin waxa weeye ma jirto wayashmalu qadaru arbacata maraatib qadarku markaa wuxuu shamliya afartaa martabo ahlu sunnuhu afartaa martabo waa inuu qofku aaminaa qadarka marka baabkiisa laga hadlayo oo qadarku waa meelaha dee aada maaragtay khatarta u ah wuxuu odhan jiray laa yutajaawazu alqur'aan walxadiid fii baabi alqadar waa samci nusuusta qur-aanka iyo xadiidka lama dhaafo waxaa kaloo ka mid qawaacidiisa wujuubu اlimsaaki can اlkhawdi biاlbaطili fi اlqadar inaan dhexgelin oo aada loogu istacmuqin waxay odhan jireen eh, idaa dukira asxaabii faamsiku rasuulkaa yidhaha waidaa dukira nujuumu faamsiku waidaa dukira qadaru faamsiku qadarka haddii la sheego ka aamusa macnaha in eh, dhexgelkiisa waaa laga yaaba de afcaash ilaahay sameynay wuxuu qabanayabaa inta ma ogtahay marka waa dhici karta ninkii inuu meel kufkufle ku dhaco oo ka kici kari waayo hadhowto soo maarta eh, wuxuu odhan jira ibnu baa wanaadiru fiihi kanaairi fii cayni shams qofka qadarka aad usii fiiririnaya waa qof qoraxda eegaya marka wuxuu leeyahay kulama sdaada fiihi nadaran isdaada fiihi taxayuran qor haddaad saa usii egto waad kusii warinaysa kulamaad sii egtaba maxaa soo baxaya waad warinaysa de dhibaa ku noqonaya marka wuxuu kuleeyahy kayfiyada cilmiga ilaahay iyo eh, iyo rabbigoo lagu tafakuro waxay keeni kartaa marka inaad si kala u dhunto marka qofku inuu isku mashquuli maaha har iyo khayr waa dhacay ilahay sagaal ku waxaa maraatibtaas ko cilm ullahi waa afarta cilmiga iyo kitaabada iyo khalqi iyo mashiada afarta cilm ullaahi alazaliyi cilmiga ilaahay ee weligiiba jiray bikuli shayin in ogaalka alla wax kasta la ogyahay wamin dalika cilmuhu biafcaali cibaad baa ka mid ah oo ilaahay waxa wy lam yazal lam yazal illahu caaliman kama zuunu wax kasta ogaa wakadali jumlatan watafsiilan wax kastoo jira jumlatan watafsiil buu ogyahay walaa marka cilmigiisu waa shaamil maxaa u daliila min alqur'aan soo qabta qur-aanka maxaa u daliila cilmiga ilahay ya walaa yuxiiطuuna bishayin min cilmi hay maca kale kan lahu alim xakiim wacindahu mafatix اlغaybi laa yaclama ila hu yaclamu ma fi اlbari wاlbaxr wma tasqud min waraqatin ilaa yaclamha walaa xabatin fi ظulmaati ard walaa radbin walaa yaabisla fi kitaab y ya kuli shayin calimuka laa yaczubu canhu miqaalu darra fi samaawaati walaa fi ardi walaa asqaru min dalik walaa akbaru ila fi kitaabi ay waay marka weyaan cilmiga ilahay kitaabaduna iyana waa kitaabatu dalika fi lawxi اmaxfuud in markaa lagu qoray arrimahaas oo dhana lawx maxfuudka wax kastaaba lawx maxfuudka qorayin wamaa min daabatin fi اlard walaa طaa'irin yatiiru bijanaaxihi ilaa umamun amhaalukum maa faradnaa fi lkitaabi min shay kitabka waa lawx maxfuudka lawx maxfuudka kamaanaan tegin min shay waxba wax kasta lawx maxfuudka ku yaala soo maragti walaqad katabnaa fi الzabuuri min bacdi الdikr ana alarda yariuha cibaadiya saalixun qaar maxay magac ku wasireen zabuurti waxaan ku qoray min bacdi dikri lawx maxfuudka kadib ya min bacdi dikri ya waaa waayahay waxaa ka mid a ah, saddexeeye mashiiatuhu ashaamila waqudratu taama likulli xaadiin mashiadiisa ilaahay subxaana wa tacaala mashiadiisa inuu doonay wax walba oo mashia shaamila iyo qudradiisa taamka ah oo wax kastoo dhacayaba iskaa qadara alle subxana wa tacaala awoodiisa iyo duunistiisa ayuu ku wadaa waxaan ilaahay subxaana wa tacaala duuni dhici maayaan maa sha allahu kan wamaa lam yasha lam yakun liman shaa minkum an yastaqiim wamaa tashaauuna ilaa in sha allah marka doonista bani aadamka waxay daba socotaa mashiiada ilahi subxana wa tacala waxaa afreeyay iijaad اllahi likuli makhluuqaat wa anahu alkhaaliq wamaa siwaahu makhluuq ilahay makhluuq oo dhan wax kasta oo la abuuray isaga ayaa ahaysiiyey waa allaha khaaliq ah wixii ka soo harayna waa makhluuq ilahi subxana wa tacala alam taclam ana allaha yaclamu ma fi الsamaaء wاlard ina dalika fi kitaabi ina dalika cala allah yasiir aayaadka dawabaday allahu khaaliqu kuli shay marka wax ka isaga ila abuuray malaaigtii makhluuqaa nooc walba isaga abuuray markaasuu shay walban hadda sifadiisiibu abuuray waxaa ka mid a addoonka acmaashiisana isaga abuuray wallaahu khalaqakum wamaa tacmaluun ya ayuha الnaas اcbuduu rabbakum aladii khalaqakum khalaqta اlcibaada calىa maa calimta fafi اlcilmi yamdi اlfatى wاlmuslim shaafici yani waa wey marka wixii ilaahay subxaana wataala wuxuu abuuray cilmi buu ku abuuray ogaal buu ku abuuray qof kastana wuxuu ku socdaa qof weyn qof yarba ilaahay maarata cilmigiisa iyo maarata doonistiisa ku socdaa sida ilahay u talagalay halkaas lagu socdaa waayahay albaabu saabicu waa baabkii afraad albaabu saabicu baabkii toddobaad weeye waaye alwalaau walbaraa waxaa weeyaan wala iyo bara wa la baabkani waa runti waa baab muhima in la isdul taagaana muhimadiisa gaarkaa buu leeyahay eh, manhajka qadiimka wataynu inuu isbarbar dhigayna had iyo goor oo maxaa laga tegey maxaa la warxeeyey baabkan abwaabta la sharxiyey buu ka mid yahay sababta culimmadu ugu dheeraatayna ee hadalkii yaraa koobnaaye kii hore ku yili looga tegeyna waan sheegi doonaa waxaa inoogu yeelay manhajkii hore qadiimkaa oo ka mid a ah hadda hadalla ku daadsan halkan wanuxibu ahla اtawxiidi wanuwaaliihim ونبغض أهل الشhرك ونعاadيهم ونرى أنه يحرم على المسلم قطعا موالاة الكفار وحبهم وطاacتهم ونصرتهم وإعاaنتهم على المسلمين واتخاذهم بطانة من دون المؤمنين وأن الولاء للكفار منهم ما هو كفر صراح ومنهم ما هو معصية intaasa mnhجka hore ku tili waa in yar laakiin muwaalaagu muhiimadiisu leeyahay awgeed baa aad loo laysu taagay muwaalaagu dee waa asli min usuudiigu ka mid yahay oo qof kastoo muslim inuu xaqiijiyo yaa la jeclaanaya yaa la soo dhawaysanaya yaa la nacaya yaa la rabaa inaad ka baraa qaadato yaa la rabaa inaad jeclaato waa arrin masalana walidalika ilahi wuxu laa yatakhidu muminuuna alkaafiriina awliyaa min duuni اlmu'miniin waman yafcal dalika falaysa min allahi fi shay ila an tattaquu minhum tuqaatan wayuxadirukum allahu nafsah wa ila اllahi اlmasiir marka waxay idhahdeen waa min min a min akhtari abwaab muctaqad waana abwaabta ugu makhaatirta badan weeyaan sababtoo ah laba daraf baa jira iyo wasat daraf waa daraf muqaalaas iyo hulaad ah oo khawaarij iyo wixii la halmaalee raacay meel bay istaageen niman jufaad la yidhaahdo oo iyana maxaa kala u nimankan eh, eh, takfiirka ama khawaarijtu dee iyagu waxay aaminsan yihiin mukhaalafo inay ka baraa'a qaataan cid allaale ciddaan madhabtooda ku socon wixin ictiqaadkooda iyo manhajka isku abaabusheen ciddaan raacin baa in laga baraa'a qaatay ka aaminsan yihin walahyo berdo aan ka walayo barow caale waxay aaminsan yihiin dadka la aaminsan kuwaasaa wala leh wixii diidan in laga baraa'a qaato walidaalika wuxuu odhan jiray nin kuwaa ka mida ka mida nimanka qacdo niman la yihahdo oo ka mid a khawaarijta oo markuu dee gaalaysiye xukaamtii ayaa wuxuu aayaad qur-aan ka mida oo muwaalaagaas hadda haddaan haysan oraana dambi dhaaf ilahay weydiinaya lakin dee nas nus nas qur-aana meesha yaal buuri low kuntu mustakfiran yowma liطaagiyatin kuntu lmuqadamu fii sirii wa cilaani laakin abat lii aayaat muطaharaة cinda alwilaayati fii طaha wa cimraana maralagu soo daqiqan maay bui inaan waaa aayaadba meesha yaal bui waa ii diidan oo ragga nimanka saxaabadii gaalaysiinayo minaba soka tuuraya waxaa ka mid ah ibn cuaymiin ramat ullahi aleyh wuxuu leeyahy kitaabkiisa liqaa ba maftuux mujaladka saddexaad safxadda afar kun lix iyo afartan wa hadi masalatu maslatu waa bara min adaqi اlmasaa'il wa akhtariha walaa siyamaa cinda shabaab lianna bacd الshabaab yadunu ana أya shayin yakunu fiihi itisaalu maca اlkufaar fahuwa muwaalaat lahum walaysa kadalik waa khatar dhallinyarta kulmayn gaar buu la fadhiyaa gaar buu raacay gaar buu isla sawiray gaar buu ma gaar buu la cuntaynayey muwaala buu galo waa gaal waxayba saas u dhacan bu kuleeyihi marka khatar wey dayarto say kulmayso arrintani arrin mar kastaba dhici jirtay bay ahayd oo sheikh le cabdiraxmaan cabdiladiif cabdiraxmaan ibn xasan ibn maxamed cabdiwahaab waa reerka reer cabdiwahaab cabdiwahaab baa cabdiwahaab baa awow ahaa wuxuu ihi markii dad baa laku imtixaanay bu i markii dacwadan salafku ay wadankan timi najdi wadankaas baa dad baa nagu nalaku dhigay ilbaab walaa walbaraa markaasaa hadal buu kitaabkiisa adura rasaniya wuxuu ku yahay mujaahidku waa sabxada afar boqol sideed iyo lixdan wa balaganaa canhum waxaa naga soo gaaray takfiiru aimati lmuslimiin bimukaatabat lmuluuk lmusriyiin bal kafaruu man khaaa man kaatabahu min mashaayikh اmuslimiin nacuudu biاllahi min addaali bacda اlhuda wاlxawri bacda اlkawr waxaan soo gaadhay nimankan aimada inay gaalaysiinayaan oo leeyihiin boqoradii masar iyo waraqa u dirdiraan qolo culimo ahna waa eg joogjogta marka la dirayo oo waa gaala kumoodba la xidhiidhka nimankaan la xidh waraqa loo diro diinta laga baxaya waxyaabahaas cajiiba mugteeda yani wax walba waa soo mareen waxaa waxayaa badan casrigeena aynu arkayno ragga aad ulaada ah nimanka tayaraatuljihaad ka mid ah jihaadiinta nin loodhan jiray maxamed almaqdasi culimadii casrigan oo bin baas iyo bin cuthaymiin gaalo banaanka u turay u galisi kitaab bu la yihahdo alkawaashif aljaliya fii takfiiri dowlati sacuudiya marka kitaabkaasoo dowladdaa ku gaalaysiiyey ayaa wuxuu leey kuwan dumaseu sheegani mogt maanta markaynu wad ka hadlayna kuwan waadadaana waa niman iska carbeed oo maaragtay rabaayadoo iska wato oo kuwa waa kuwaa dawladda ah baa iska wata oo iska kaxaysanaya u fatwoonayaan iyagay ku raacsan yihin iyagay kula socdaan markaa nimanka waxba lagama qaadan karo wuxuu leeyahay wayaquuduunahum kuwa madaxu sheegay culimadii yay jiidanaya wayajcaluuna minhum shiyaahan wa ancaaman aliifa xoolo iska rabaayada iska wataan bay ka dhigtay buu ibn baaz iyo ibn cuthaymiin halkaa muiicatan bihada sitaar اkafiif aladi itakadahu min haulaai اaxbaar wاruhbaan oo culimadii liyajcaluu min beldin beled الtawxiid وبلد العلم والعلماء تأملوا المشايخ في كل مكان هذا شيخ ابن باز وذلك ابن عثيمين وهناك غيره وغيره كلهم مع الدولة ويعملون عند الدولة ويدافعون عن الدولة فماذا تريدون إنه الإسلام والتوحيد حقوا الإسلام يدعون جواب دول الرجال وهكذا whaakada tudall shucuub saasaa shucuubta loo lumiyaa bui markaasudana wuxuu leeyahay baqya an yacrifa almuwaxidu almowqif min haula اlculamaa addaaliin almujaadiliina can xukumaati اnaaimiin annaa'imiina fii xadaaniha alraadiciina min albaaniha isu hadla marka mashaaikhdiibu maaga wuxuu leeyahay muwaxidiinta waxaan u sheegayaa iska dhaco takfir takfiriinta muwaxidiintu sheegaya waxaa weeyaan culamadaas lumay ee baadida ah ee xukumadaa u doodaya maxaan ku dhaha iyagaa dhabtooda ku tarbiyoobay ee caanay ka shaqay fasmac hadaaka allahu ilxaq aladii nactaqiduhu wanudiinu اllaha bihi walaa yahumunaa macahu lowmata laa'im aw acna aacin hadal dheer buu waday cidna u joojin mayna buuri waxaanu diin ka dhigaynaa ilahay ku caabudaynaa alxaqu an yuhjaruu walaa yuطlabu اlcilma cindahum walaa yustaftuuna ibtidaءa لأna hada اlcilma kama yaquulu bacd الslf diinun fanduruu canman taakuduuna diinakum bal ilwaajibu wacduhum wahajruhum xataa yartadicuu hadal dheer dheer buu qoriya uu leeya nimankaasaan u diin waxaan arkayaa war ciddaa diinta qaadana iska eega ibn baas ibn cuthaymiin iyo raggaa waa in laga fogaadaa oo la iska ilaaliya waxa weeyaan waa niman fogaaday diin lagama qaadan karo furto lagama qaadan karo waa nooca moogtay hadya gooraareed firaqu daalla waxaa dhaqankoodu yahay inay culimada iyo kala fogeeyaan mujtamaca iyo da'yarta si dayartaa marka de ay meelahay rabaan ugu shubaan u kaxaystaan waa arrin aada ariiba isma aragti marka ma loo baahaya marka in laga hadla walaa wabanaa haddii saa culimadii casrigan ugu fiicneed qiimaha ulahayd ee diinta iyo ummadda bartay oo soo halgantay saa loo galaysiinayo walaa wabanaagu marka ma loo kalmood baa laga tegaya soo la sarcinaya jaanib kale haddaynu eegno jamaaldiin afaqaani baa wuuu leeya kuwa kalaa jiray qudhooda yaa xag kala u busxiyey oo gaalada saa isku walaaqdo ayaa kasii daran ku ah jamaaldiin afaqaani wajadtu bacda kulli baxin wa tanqiibin wa imcaanin markaan si aad wax u baarbaaray buui u fiirsay ana adyaan tawxiid aalaaa calaa tamaam itifaaqi fi lmabda waalqaa'ida diimaha saddexda ah yahuudda iyo islaamka iyo iyo kiristaanku iswaafaqsayin justa soo maaragta waidaa naqasa waaxidu minha shayun haddii mid wax ka yar dhiman yihiinna min awaamir اlkhayr اlmuطlaq istakmalahu اhaani haddii mid wax ka dhiman yihin kakaa dhamaystiraya way isdhamaystirayaan iyaguna waalaa hada laa xali ani baariqu amalin iyo diilo weyn baa ii muuqata bu kuleeyahy oo maxay ah an tattaxid ahlu adyaan aلثalaaثa mila ma itaxadat اladyaanu fi jawhariha siay markaa lafahanteeda iyo diintu diimuhu isku waafaqsan yihiin in ummadduna diimaha ay ku midoodo saddex inta la mideeyo ya wagaayatahu ana bihada اlitixaadi qad yakunu basharu qad qadaa naxو الsalaam khudwata kabiira fi hadi اlxayaaةi اlqasiira talaabayn hore u qaadna kuli markaa dii diimii la mideeyo oo in markaa laisku walaaqo oo kiristaan iyo islaamka iyo yahuud waxa la isku daro tallaabo horumar leh ayaa ummaddu qaada alwalaa walbaar alqaxtaani saddex saddex boqol sideed afartan marka waa daw waa dacwo kufri ah waxaa lagu yeerayaa waxa la wixit اadyaan waana sida de ilah quraanka wadda kaiiru min ahli kitaab low yaruduunakum min bacdi iimaanikum kufaara xasada min cindi anfusihim marka dadkii nasaare iyo yahuudi aynu waala ka dhigano soo dhaweysano layihahdo halaisku walaaqmo oo diimi hal hadday meelaan ka wadan de ilgaalada caalamka islaamka gacan bay ku haysaa hadda waxaa la dhisaya macaabid maaratay waa las waafajinaya diimihii hadda waba socotaa wa lagu ley meel qaarkood tanu sheegi arrin sahal maaha wadaad kale wuxuu leeyahay ina bacda maa naraahu min atacasub lidiini bacdi اlmuslimiin qad yakunu radda ficlin litacasubin aakhar min akhwaanihim wa muwaainiina min gayri muslimiin xoogaa tacasubka diiniga la isku adkay mara qaarkood meelaha qarkood waxay keenaysaa in rag kale intay ka boodaan inay tacasub diintooda u yeeshaan saddex laga dhaafo tacasubka ya ida kaana ikhwat masiixiyuun yataadawna min almusطalax ereygaa haddii ay ka yihiin fal yuxdaf marka yaan hadal ka dhibaataysanaya ayaan la odhan alam tara ila ladiina naafaquu yaquuluuna likhwaanihim aladiina kafaruu nukhruj maa nukhrijana macakum munaafiqiin dee weligoodba gaala isla socdaan soma mashaakil baa jira marka marka waxa weyaan arrimaha marka la eego waxay laasimsanaysaa in laga hadla alwalaal wabaa faafaayo marka wuxuu yidhi wanu'minu ana arusula walambiyaaa jamiican waatbaacahum ummatun waaxida waxaan rumaysanay ambiyada iyo rusushu jamiican iyo ciddii raacdayba ummatun waa ummad kale inay yihiin yani diin kale inay yihiin iyo ummat liimaan imtiaalan liqowlihi ina haadii ummatuku ummatan waaxida wa ana rabbuka facbudun ummad keliya weeyaanu dee caqiidadoodu mid bay ahayd ambiyadii iyo rusushii dhammaantood naxnu macaashir ambiyaa maaa xadiikii awlaadu callaat walaalo kala bah baanu nahay wu rasuulku yii walaalo kala bah walaalo kala bahda ma taqaani walaalo kala baha de waxaa weeyaan isku aabo macnaha risaalada iyo tawxiidku waa iska mid walaqad bacanaa fi kuli ummati rasuula an icbud اllah marka ummaddu waa mid keliya diin keliya oo tawxiida ah. ilahay keliya lakin furuucda shareecada ayunbaa kala duwan marka kitaabkaas baa laska celin nuxibu ahla اtawxiidi wanuwaalihi min asaabiqiina ila aadam min allaaxiqiina ilaa man yuqaatiluuna dajaal wanuxbu waan jecelnahay ahla tawxiidi baan jecelnahay wa nuwaaliihim waanu ka xigto dhiganaynaa min asaabiqiina ilaa aadam ilaa aadam laga gaaro kuwii horreeyey wa min allaaxiqiina ilaa man yuqaatiluuna dajaal aakhiri zamaan ilaa laga gaaro dajaal kuwala dagaalamay aakhiri zamaan man carafnaa minhu man lam nacrif ciddaanu garan inaan garanayno wanadfacu can acraadihim acraadoodaan difaacaynaa wanubqidu ahla shirki wanucaadiihim waa necabnay ahlu shirkiga gaalada shirkiga ehelkiisa adcaadi waa caalaadaynayna wanactaqidu waxaan qidayna kula man samica birisaalati muxamedin sal اllah alay wasalam walow kaana yahuudiyan aw nasraaniyan faqaamat calayhi اlxujatu falam yumin wamaata calaa diini fahuwa kaafir qof kasta oo diin soo gadhay ama yahuudi hadama nasraan hada xujada kuwa lagu ogay oo aan rumaynin waxaa kaafir wamin ahli naar buu ka mid yahay xitaa haddaan xujadu gaarin udheeda adduunka dee gaalnima lala macaamilaya gaal baa aakhiro haddaan xuja gaarin iyadu macna kale iska imanayso wa ana kula insaani wujida cala alardi qof kastoo dhulka korkiisa laga helay mundu bicdati rasul sal ly slm akhir dunya waxaa weeyaan intii rasuulka la soo saaray salawaatu llahi wasalam huwa min ummati muxamedin ummati dacwa wa ummadii dacwada nabiy lahi maxamed ka dambeeyda risaalada la rabaa risaaladu dacwat maxamed oo ummatu dacwa yaala diintan waxay ku socotaa risaaladii nabiy lahi maxamed in la qaato wixii kale diimi waa mansuuq mesha way ka baxeen waman aamana kaana min ummati muxamed kii rumeeyeen ummatu maxamed ummadii ummat uljaaba وأنه لا يجوز للمسلمين أن يتنازلوا الكفار عن شيء من دينهم وما المسلمين إنك تنازلان قالوا وتنازلان شيء دين تودا كميدا وعقيدتهم أو أن يرضوا عن شيء من دين الكفار ما يكرر نقضان قال الدين تيدا باطلك ونرى أن كل دعوة تستهدف دمج المسلمين دعوة كستوى كوي ريسة هدف كيدو هي دمج المسلمين في غيرهم مسلمين تين لقول غير كود منهم من الكفر قال هذا لسكول حضر يقول Eh, inaga daaya adayga iyo dadku waa isku mid caalamku caalamku waa halcaynkaa ku baaqaya wa tarka lmuslimiina lishay min diini muslimiintu inay ka tagaan shay diintooda ka mid ah. aw ridaahum can diin kufri ama ay ka raali noqdeen diinta gaalada aw bacdi dacwatun baailatun wey dacwo kasta oo caynkaa ku yeeraysa wixdat lwujuud wixdat ladyaan wixdat maxaa lahahdaa wixdat lmasaalix waxay shubaan sawaaun samayta ku magacawdaya bilinsaaniya ku magacawdaya aw alwaaniya aw alxisbiya wax mar haddii aanay diinta ku qotumin ay mabaadi baatila tahay waxaanu arkaynaa bay leeyihin culimmadu jamaacadu inaan wanabraw ila ilahay waxaan uga barinahay min kulli tajamucin isbahaysi kasta iyo urur kasta yunaaqid lislaam islaamka burinaya wa la dagaalamaya wa waxaan arkaynaa annahu yaxrum cala lmuslimi qacan waxaan arkayna ina xaaraan tacaawunsa qacan muwaalaat kufaari waxubuhum wa aacatuhum wa nusratuhum wayan waqti bay u dhacmeen halkaasaan insha allah qodobka doon mamed baan ka qaadi doona subana